بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب في bاb الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق bاb الندب إلى وضع الأيدي wuxuu ku saabsan yahay الندب sunanimada iyo inay tahay shay mustaxab oo sunno ah إilىa وضع الأيدي gacmaha in la dejiyo calى الرukabi lowyaha korkooda fi الرukuuci في xaalaة الرukuuci xaaladda la rukuucayo haddii la rukuucaayo gacmihii in la kor saaro labada low la dul dejiyo wa naskhi tadbiiqi wa baabun naskhu tadbiiq isku daboolidiisa cabaha la isku daboolayay ee labada lugood dhaxdooda la gelinayayna waa la nasakhay tadbiiqu waxaa weeyaan in sacbaha saa la isku dhex geliyo faraha iyo gacmaha saas faraha isku dhaheeliyo sacabkan la isku daboolo iyagoo saas ku dhex gashan halkaa marka la geliyo labada bowda dhexdooda ama lugaha labada lugo dhexdooda saa loo geliyo marka la rukuucayo taasaa waxaa la dhahaa tadbiiq marka kayfiyada rukuucda iyo gacmaha dhigitaankooda iyo dhigid la-aantooda waxay soo martay dowraani laba dowr ama laba dowr laba xaalo iyo laba marxalay soo martay marxalada koobaad waa midka la nasakhay oo ah atadbiiq in gacmihii intii laisku daboolo faryihii faryihii iyo sacabihii iyo saa laiskugu qabto oo nooc tashbiig ahaanan la sameeyo faraa la isdhex geliyo haddana lagu daboolo halkaa aan sheegnay ee lugaha maaragtay labada lugood dhexdooda ah marxaladaas waa la nasakhay sida xoogga badanna waa sidaas sida imaan doonta musanifka uu watana waa sidaas ee ku keeni doono saxaabada nabiga calayh salaam qaarkood sidaa ku fasiray in la nasakhay lannu nasakha waxyaalaha lagu garto inuu waxaan mansuuq yahay waxaa ka mid a ah raawiga xadiidka warinaaya ama mufasirka ah ee saxaabiga ah inuu sheego naskiga waxyaalaha lagu ogaaday ka mid tahay marka marxalada ku xigta waxay ahayd wadcu lydi cala arukabi fi rukuuc in gacmaha la dul saaro labada low korkooda la saaro ayadoona waa marxalada labaad ee naasikh ahayd wayaane ka dambaysa middaa hore taasaa marka sunna oo soo hadhay qaala xadaana muxamed bnu اlcalaa alhamdani abu kurayb imaam weyaan min a'immati sita ka mida ah. shaykhun min a'immati sita ow shaykhun lila'imma asita lixda a'immada ah ayuu sheekh u yahay bukhaari laga bilaabay ilaa iyo sunanka afarta ah ragga warinaya sunanka ama iskale buhaariy muslim iyo arbacatu sunan qaala xadaana abu muaawiya asxaab ah, sunan baa loo jeedaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaai ibnu maajah iyo labada sheekh ee waaweyne bukhaari muslim afar shantaas lixdaa marka la isku daro sheekhan sheekh uu ahaa maxamed bn alcalaa oo sagaalkii buu ka mid yahay in badan soo ishaaray qaala xadaana abu muaawiya muxamed ibn mucaawiyata abu mucaawiyata maxamed ibnu khaasim adariir can alacmash sulaymaan ibni mihraan can ibraahim ibnu yaziid annaqaci can alaswad ibnu yaziid marka ibraahim ibnu yaziid iyo aswad ibnu yaziid walaala maahee ibraahimka abti loo yahay aswadka abti ah magacyahooda maa iswaafaqay aabbayaasha wa calqama calqamat ibnu ibnu eh, mxuu ahaa calqamat ibnu man ibnu waqaas ah, mase qays buu ahaa waa ka calqabata bnu qays qaalaa waxay dhaheen ataynaa cabdallaahi bnu mascuud fii daarihi cabdullaahi bn mascuud baan u imaanay daartiisii iyo gurigiisii baan ugu imaanay oo ku soo booqanay oo ziyaarada iyo isbooqashada waxay ahayd da'bi ay yaqaaneen salafku marka waxay soo baaqdeen soo booqdeen cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu gurigiisi fa qaala markaasu wuxuu ku yidhi asalla haaulaa'i khalfakum asallaa ma tukadeen haa haaulaa'i kuwaa umarada ahee madaxdaa khalfakum gadaashiina aad ka timaadeen ma tukadeen salaaddii waa banimankii bani umayadahaaye umarada ahaa yaa qaarkood waxay markii dambe caado ka dhigteen in salaadaha dib loo dhigo qaarkoodna ay hormariyaan marka labadaba madmuum weeyaan in salaadda waqtigeeda laga hormariyaan waa mamnuu waa lama ogolo in waqtigeeda la dilo oo ikhtiyaarkii laga qaado ama waqtulfadiilihii tii la dhaafo waqtulikhtiyaarkii lasii dhaafo iyadana waa madmuum oo lama ogolo asalla haaulaai khalfaku ma tukadeen faqulnaa waxaan idhi laa mayna tukanin qaala faquumuu kaca marka fasalluu tukada haddaan iska tukanna gurigi bay iskaga tukadeen muraacaatan liawali waqti salaad salaadda waqtigeeda awalkeeda ayagoo ilaalinaya falam yaamurnaa nama amrin biaadaanin inaan aadaano walaa iqaamatan aqimina lama amrin guriga bay iska tukanaya minan aadaamin mina aqimin marka sababtay uga tageenna waxaa dhici karta inay tahay dee haddii aadaankaas meesha uu ka yeero inay imaato fitan kale oo inay jamaacadii iyo sufuuftii ummadda ay kala gooyeen buu diidan yahay wax hadda daaci aho loogu dhawaaqayana ma jirto jamaaca inuu meesha imaado qaala wuxuu yidhi wadahabnaa waxaan tagnay linaquuma inaan istaagna khalfahu gadaashiis maadaama laba aan nahay laba qof maadaama aan nahay waa aswadi calqamee inaan gadaal istaagno isagana uun hor istaago sidaasaan damcnay linaquuma khalfa fa akhada wuxuu qabtay biaydiinaa gacmaha annagii buu qabtay fa jacala wuxuu yeelay axaddanaa midkaana can yamiini dhanka midigta ee isaga la siman walaakhara midkii kalena can shimaali dhanka bidixdee isaga la siman saddexdooduba inay hal safar noqdeen ayaa soo baxday marka waa madhab ibnu mascuud iyaduna maddaasi waa waxay ahayd dowrkii koowaad bay ahayd iyadana waa laga tegay waa la nasakhay oo haddii imaamku uu laba qof tujinaayo iyo ka badan inay gadaashiisa istaagaan baa la rabaa ay saftaan laakiin haddii ay hal qof uu yahay midig buu ka istaagay hadday uu maxalka iyo meesha lagu tukanayo uu cariir yahay markaasuu midna midig ka istaagay midna bidix ka istaagaya hadduu meesha cariiri yahay oo ana midna midig buu ka istaagay midna bidix ee dhinacun ka wada istaagi mahayaan isagana wasadku ku hagaagi laakiin hadda xaaladan waxay u eg tahay inuu madhabku ahaa cabdullahi bin mascuud uu qabay radia allahu canhu laba qof hadduu tujinaya inay daba istaagaan qaala qaalinay garab istaagaan oo daba istaagin qaala wuxuu yidhi ninka hadalka watana waa labada raawiga aswad iyo calqama mid ka mid ah ama ibraahiimu ka sheekeynaya falamaa rakaca markuu rukuucay wadacnaa aydiina ka labada ka warinaysa weeye ama calqama aswad falamaa waqtigii rakaca uu rukuucay wadacnaa waxaa dejinay aydiinaa gacantaanadii gacmahaanagii calaa rukabina lawyaha ayaan dejinay sida caadiga innaga u tukanoo kale halkaas uusaa u dejiyey qaala wuxuu u arkay fadaraba aydiinaa gacmahanagiibuu ku dhuftay gacantiisii wadabaqa bayna kafayhi labadiisa sacab intuu isku daboolay uma adkarahumaa wuxuu geliyey bayna fakidayhi labadiisa bowdo dhexdooda ayuu geliyey waa suuro qariiba wey oo innaga hadda aan la isticmaalin wey mansuuqa saa intuu gacmahii isku daboolay ayuu halkaa labada bowdo dhexdooda saa u geliyey waana rukuucsan yahay ogow meesha ayaga ay lugyaha ay saareenna waa u diido wuxuu yidhi ka jooga ah, oo sideeda soo raaca qaala wuxuu yidhi falamaa sallaa markuu tukaday ibnu mascuud qaala wuxuu yidhi inakum idinku satakun inahu shaani waxaa weeye satakuunu calaykum waxaa korkiinna idiin noqon doona madax umaraa dad umaraahe madaxa ayaad yeelan doontaan oo madaxa idiin noqon doontaa nabigaana calayhi salaatu wasalaam wuu ka soo xiganayaa erayadaasoo kale oo nabigaa sheegay calayh salaam oo yidhi umara ayaa imaan doontee maxaad samaynaysaa salaadaha saa u dilaayee markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi idinka tukada waktiga ayagana hadhow la tukaan sunna inii noqone tiibuu markaa isaguna u sheegay ardadii inahu satakunu calaykum umaraa'u dad madaxaha ayaa jiro oo madax inii noqon yu'akhiruuna salaata salaaday dibdhigaayaan can miiqaatiha ee can waqtiha waqtigeeda ka dibdhigayaan waqtulfadiiladii fadliga badnaa ayay ka dibdhigayaan <clears throat> markaasi amin dambe oo waktigiiba uu sii dhimanayo ayay tukanayaan <clears throat> wayaknuquunahaa way ceejinayaan salaaddii wakhtigeedii yacni yudayiquunahaa wakhtigii salaaddii cadiidiyayaan ilaa sharaqi almawta ilaa waqti sharaqi almawta amwaadda iyo qofka dhimanaya margashadiisa ilaa laga gaaro qofka macnaha sakaraadka ee dhimanaya waxa u dambeeya jalkiisa markii intii lagu dhibciyo uu soo tufo ku margado xunihiisaba uu mari waayo naf dambayso marka wakhtigii buu ku shabbahayaa xilligaas oo kale markuu wakhtiga gaaro oo laxadaad yarba qorraxda dhiciddeeda casarka uu ka haray sida qofka dhimanaya oo kale xilligaa markuu gaaro mowdkiisa iyo geeridiisa ay u dhowdahay halkaasay salaaddii tukanayaan <coughs> wayakhnuquunahaa ilaa sharaqi lmowti ilaa waqti sharaqi lmowt mowdka margashadiisa waqtigeeda laga gaaro uu cabudayo wixii afka laga geliy ku margaday xilligaasoo sakaraadka oho waqtiga ku dambaynin maana waqtigay dayacayaan ilaa uu ka noqdo waqti salaadii watiga tukana wati wati uu sii dhammaanayaba waa kii ku tilmaamaya nabiga calayh salaatu wasalaam markii qoraxdu ay gaadho bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees markay qoraxdu ay marayso ay sii dhacayso naqara axaduhum naqaraat arbaca naqaraat wuu kawinayaa salaaddii buu dheer wax salaad ahaan ahoo deg deg uu tukanaya munaafiqiintii baa lagu tilmaamay inay salaada waqtiga ka dilaan oo ay maarata xilli dambuun ay waxsaas u fafoorarsadaan fa idaa ra'aytumuuhu markaad madaxdii sidaa ku aragtaan qad facaluu dalika ayagoo sidaa yeelay oo wakhtigii salaada dilaya fa salluu salaata salaada idinka tukada limiiqaatiha wakhtigeedii tukada imaam bay ahaayeen ile nimankaas sidaasahee madaxda ah haddana ayagaa dadka imaamya u tujinaya wakhtigooda markay soo dhammaystaan oo shaqadooda iskaga daahaan iyo hadhow waa la sugaya oo imaam u noqonayaan dadka marka see la yeeli marka intay maqan yihiin waqtiga haddii la gaar iska tukada gaargaar u tukada guryihiina iskaga tukada waxba jamaaco iyo aadaan iyo safki iyo hasamaynina watiga makaanka ayagaa iska leh wajcaluu salaatakum salaadiinna waxaad yeeshaan macahum ayaga aad la tukanaysaan subxatan sunno ka dhiga ayagana waa lala tukan markii dambe salaadda lala tukanayo waa sunno ayaga sunnay u tahay nimankan sii tukaday ilan salaadda haddii salaad la tukado farad ah mar labaadna lasoo soo middii hore middii hore ayaa faradka ku dhacaya sidaasaa xoog badan qaarna waxay leeyihin maya ee alakmal minhuma midda hadba kaamilka ee jamaacada wadata ayuu faradka ku dhici qaarkood saas yidhaahdeen laakiin hadda xadiidka siduu ku cadiy waxaa weeye wajcaluu salaatakum macahum subxa isagoo marfuucana waa sugnaaday in midda dambe ay sunno noqon faradkina waa inaga dhacay ayagana min baabi mujaamala iyo si khilaaf uuna meesha u imaanin oo muslimiinta ayna dhexdooda iskugu dhicin oo madaxdii iyo raciyadii ayna isku qoomin iskala tukada buyuu nabiga sala allah alay wasalam warkan waa war cabdullahi bn mascuud laakiin marfuuc ila nabiy wey intaa ayadaa waa marfuuc waidaa kuntum alaaatan fasalluu tukada ibnu mascuuda wuxuu leeyahy waidaa kuntum alaaatan saddex haddaad tihiin waa imaamki iyo laba qof fasalluu tukada jamiican idinkoo siman jamiican wax imaamahoo horeeya oo laga dambaynaya ma jiree idinkoo garba siman wada tukada imaamkii waa ku jiraan laakiin way la siman yihiin waidaa kuntum akara min dalika intaa ka badan haddaad tihiin oo imaamkii saddex qof iyo ka badan ay ka dambeeyaan markaasaa falya ummakum axadukum midka yana hormaro oo kuwa kalena ka dambeeyaano amaa haddii laba qof uu yahay iyo imaamkii si siman ha loo wada tukado wey waa ibn mascuud radia allahu canhu ardaa ra'yigiisii waa la nasakhay waxaa ka dambaysa nabiga calayh salaatu wasalaam in jaabir binu cabdillaahi iyo jabbaar binu sakhar intay labada dhinac ka istaageen uu labadaba intuu qabta uu gadaal mariyey oo uu saf ka dhigay kaasaa ka dambaysay waa hadyigii nabiga calayh salaam ee ka dambeeyey wey warkaa ibnu mascuud radia allahu canhu wkhayr hadi hadi muamed <clears throat> sal اlahu alيه wasalam wakhayr اlhadyi hadyu muxamadi salى اllahu alayh waalih wasalam waidaa rakaca axadukum axadkiin hadduu rukuuco falyufrish diracayhi labadiisa dhudhun ha goglo calaa fakidayhi labada bowda ha ku goglo walyaxna iyo walyajna labadaba waa la xarakeeyey walyajna deena ha ruduunsado ha ruduunsado oo rukuuca la imaado yajnada waxaa weeyaanaa inuu foorarka uu foorarsanaayo bilxaana waa la akriyo walyaxna min alinxinaa ha soo foorarsado markaa intuu gacmihii saa ugu goglo bowdadii oo saa dhaooda u geliyo iyagoo mushabaqo saa isku dhex jira farihii saadeena ha u foorarsado taasna waa la nasakhayo waxaa ka dambaysay in gacmaha inta calacalaha bowdada la saaro oo waxba aan lagu dhajinin maxaan ujeedaa labada low walyutabiq bayna kafayhi labada kafna wuxuu leeya ibn mascuud ha laisku daboolo falakaanii anduru buu leeyahay raawigu ama inaad arkaada moodaa ninka ibn mascuud ba hadalkood lakaanii anduru ilaa ikhtilaafi asxaabi rasuuli illaah nabiga farihiisa oo iskaba maray ayaad moodaa inaan arko nabiga markuu saa isku dhexgeliyay farihii oo deena uu saas meesha u geliyey inaan arkaadii moodaaye fa aaraahum markaasuu tusay calqame iyo aswad iyuu tusaya sidii nabiga uu ku arkay sala allah aleh wasalam marka warkaas waa mansuuq waa laga dambeeyey waxadaanaa min jaabir xaari tamimi qaala akhbarana ibn musrxa xa qaala waxadaana cuثmaan bin abi shayba xadaana jariir xa qaala waxadaanii moxamed bn raaficin xadaana yaxya bnu aadam xadaana mufadal kulluhum can اlacmash can ibrahim can calqaba wاlaswad anahuma dakhalaa cala cabdillahi bay usoo galeen ibn mascuud bimacna xadiii abi mucaawiya mutaabacawi wa fii xadiii ibni musir wa jariir cali ibnu musir iyo jariirkaasi ibn cabdilxamiid adabbi xadiidkooda acmash ay ka wariyeen waxaa ku sugan falakaannii anduru inaan arkaadii moodaa ilaa ikhtilaafi asaabici rasuulilah nabiga calay slam farihiisa oo saa isku dhex galay wa huwa raakicun asagoo rukuucsan saa isku dabamaray ikhtilaaf waa tabiiqi weeyaan qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan addaaramiyu qaala akhbaranaa cubaydullaahi ibnu muusa can israa'iil can mansuur ibni muctamar can ibraahim annakhaci can alqama waalaswad annahumaa dakhalaa calaa cabdillaahi bay u soo galeen cabdullahi bin mascuud faqaala wuxuu yidhi asallaa man khalfakum ma tukadeen kuwii naga dambeeyey qaalaha waxay dhaheen nacam way tukadeen haddana maxaa soo maray laa markaas waxaa weeyaan tacadud lwaaqica waaqicadaa tacaduday waagaa horena salaaddii bay dib u dhigeen tanna way hormariyeen calaa misaaj marna way dib dhigayaan salaaddii wakhtigeedii marna way iska hormarinayaan labadaba waa diidan yahay faqaama baynahumaa dhexdoodii buu istaagay ibnu mascuud wa jacala axaduhumaa midkood baa wuxuu yeelay can yamiinihi midigtiisa wal aakhara midkii kalena can shimaali bidixdiisa uma rakacnaa waan rukuucnay fawadacnaa waxaan dejinay aydiinaa gacmahanadii calaa rukabina lowyahan kor saaray sida mashhuurka ee caanka fadaraba aydiinaa gacmahanagii untusaa ugu dhuftay uma abaqa asagoo noo ishaaraya abaqa wuxuu isku daboolay bayna yadayi labadiisa gacmood busaa iskugu daboolay sacabihii uma jacalahumaa iyagoo muabaqaba wuxuu geliyey bayna fakidayhi labada booda dhexdooda falamaa sallaa markuu tukaday qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi haakada facala rasuulu llah saasuu nabigu yeehi sal allah aleh ali wasalam laakiin waa la nasaay nasakaas dambana ibnu mascuud markaa ma gaarin lannahu xilligan uu ka sheekeynaayo taabiciintiibuu u warramaya nasakhana waa ka horreeyey marka maa balaqahu nasku ma gaarin saasaa lagu cudurdaaraya xaddaana qutayba bnu saciid wa kaamil aljaxdaniyu fudayl wlafdu liqutayba qaala xadaana abu cawaana wadaxan abi yacfuur abu yacfuur alasqar wasmahu cabdiraxmaan waxaa jira abu yacfuur alasqar iyo abu yacfuur alakbar abu yacfur اasqr cabdiramaan bin ubayd bn nisdas cabdiraxmaan binu cubayd ibnu nisdas ayaa la dhahaa bikasri nuun abu yacfur alabar kaana waaqid baa la yidhaahdaa waqiila waqdaan marka can abi yacfuur cabdiraxmaan ibni cubaydin can muscab ibnu sacdin sacd bin abuwaqaas qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday ilaa janbi abi aabbahay sacad bin abuwaqaas baan ku garab tukanaayey qaala wuxuu yidhi wajacaltu yadaya labadaydi gacmood waxaan yeelay bayna rukbataya labada low dhexdooda ayaan yeelayoo tadbiiq ibni mascuud buu qaatay oo halkaasaan geliyey faqaala lii abii aabbahay baa wuxuu igu yidhi idrib bikafayk labadaada sacab iyo labadaada dhuub waxaad kor saartaa calaa rukbatayka labada low kor saar labada bowdah dhex gelinine kor saar qaala wuxuu yidhi uma facaltu dalika maratan ukhraa markan aan ku celiyey oo halkii baan hadala geliya tadbiiqi baan sameeyey labada lugood ayaa dhexda u geliyey gacmihii fadaraba yadaya labada gacmood buu inta kaga dhuftay rubaaxo yuqaala yidhi inaa nuhiina can haada waabana naga reebay baa markii dambe oo tadbiiqa waa laga tegey oo wax mansuuqahoo laga tegay oo lagu camalfalayn oo macmuul aan ahayn inaad kusii sii camalfasha ma bannaana naska isagoo sax ahoo saxiixa ayuu wuxuu noqon karaa macmuul iyo muxkam iyo hayru macmuul buu noqon markuu muxkamka yahay waa hayru mansuuq marka uu hayru muxkam yahayna waa mansuuq marka naskan waa saxiix besa ma ahee isagoo saxiixaan lagu dhaqmaynin sababtu maxay tahay waa mansuuq haddee rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin weeyaan xukunkii saabiq aha waa la kor yeelay daliil iyo nas dambe oo laaxiq aha lagu kor yeelay wa umirnaa waxaanana amray an nadriba bilaa kufi saxaabaha anaga inaan dul saarno cala rukabi lowyaha tanaa dambaysay qala xadaana khalf bnu hishaam qala xadaana abu laxwasxa qala xadaana ibna abi cumar xadaana sufyaan kilahuma can abi yacfuur bihada اlisnaad ila qowlih fanuhina canhu walam yadkura ma bacdahu waxaa laga qaadanaya xadiidkan in alamru bilmacruuf wanahyu can munkar inaan xad lahayn makaan mucayan iyo waqti mucayan xataa salaada gudaheedi yaa qofka wixii munkar uu sameeya laga reebi wixii macruufaana lagu faraya salaadda dhexdeeda wixii salaadda ku saabsan oo u khidmaynaya ishaaraadkaa iyo gacanqabashadaa iyo waxaasa lagu dhexwadiyo waa la sixi xadaana abu bakr bin abi shayba qaal xadaana wakiic can ismaaciil bin abi khaalid can zubayr bni cadiyi can muscab bni sacdin qaal rakactu waan tukaday waan rukuucay faqultu waxaan sameeyey biyadaya waxaan dejiyey haakada qultu ee facaltu bay ka dhigan tahay waxaan sameeyey biyadaya gacmahayga haakada sidaasaan yeelay yacnii wuxuu ula jeedaa haakadaadu dabaqa bihimaa labadii sacad buu intuu isku daboolay buu wadacahumaa wuxuu dejiyey bayna fakiidayhi labada bowda dhexdooda faqaala abii aabbahay sacadbaa wuxuu yidhi buu leeyahay ibn abiwaqaas qad kunnaa waan ahayn nafcalu kuwa sameeya haada sidan tadbiiq iyo gacmo isku iyo boodadoo la geliya gacmaha waan yeeli jirray waagii hore uma umirnaa waxaanan amray birukabi ay biwadci lydi cala rukabi in gacmaha aan dejinno rukabta iyo lawyaha korkoodaanan amray amarka mutaakhirkee dambeeyaana la qaadan mar walba wainamaa yuqadu ficluhu wa qawluhu sala allahu aleyh wasalam almutaahir midka dambeeya ayaa la qaadanaya midka hadda dambeeya qaala xadaanii xakim bnu muusa qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus السماعي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت وxaan تukaday إلى جنب أبي aabbahay dhinaciis فلamaa rakactu markaan rukuucay shabaktu waxaan isku daboolay asaabicii farahayga abtu tashbiiga faruhu isdhexgeliyay gacmihii wajacaltuhumaa waxaan yeelay bayna rukbataya labada low dhexdooda fadaraba yadaya labadeeda gacmood buu ku dhuftay aabbahay oo falamaa sallaa markuu tukado qaala yidhi qad kunaa nafcalu haada sida aad samaysay waan yeeli jiraye uma umirna an narfaca inaan kor yeelo gacmaha ila arukabi ay cala arukabi ah, inaan kor saaro ayaanan amray baabun wuxuu ku saabsan yahay jawaazu liqcaa iqcuhu inuu bannaan yahay in la fadhiisto iqcuhu in la fadhiisto cala alcaqibayni cidhbaha korkooda aliqcaau darbaan iqcuhu waa labo midna waa makruuh midna waa mubaax ama waa sunna midkan hadda marka jawaas uu ku tilmaamay naasikha ama muxuuha ah mutarjimka baabu jawaasi aliqcaa cala alcaqibayni cirbaha in cidhbaha lagu fadhiisto labada lowna dhulka la dhigo faraha iyo qadamaynkana lagu taagsado kaasaa waxaa la dha aliqcaa salka markii la fadhiisto la fadhiisanayo qaababka loo fadhiistay ka mid tahay in maaragtay aad labada low dhulka intaad dhigto cidhbahana aad barida saarto waa kayfiyo jirto wey oo aan la fahmaan u war miyaan la fahmin dayib suurada waa midda koobaad suuradda labaadna waxaa weeyaan aliftiraash in lugta bidixda la goglado lagu fadhiisto lugta midigtaana faraheeda la tago oo xagga qiblada loo jeediyo suurada saddexaadna atawaruk waa in sinta dhulka la dhigo dhulka bidixda sinta dhulka la dhigo oo lugta bidixdeeda lagu fadhiisanaya hadda saa loo bixiyo midigta xaggeeda hoos laga sii mariyo oo faraheeda xagga u baxaan sintana dhulka la gaarsiiyo qaababkaasaa jira marka midkan aliqcaaga shaaficiyadu waxay yeelaan aljuluus bayna sajdatayn sidaasoo alimaam shaafici raximah اllahu tacaala ayuu sheegay fi lum sida uu soo naqliyay imaam nawowi raximah اllah in eh, xaaladda labada labada sujuudood dhaxdooda fadhiga ah in lagu loo fadhiista sidaa loo fadhiisto ahlucilmiga qaar ka midana way diidan yihin waxay leeyihin kayfiyadani waxay ka mid tahay cuqabi shaydaankii aan soo maray la nahiyey ayay ka mid tahay oo lama ogolo lama ogolay leeyihiin oo arrinkan hadda ibnu cabbaas soo socda waxyaalaha sida ti ibnu mascuude hadda ee tadbiiqa iyo muxuu ahaa barnaamijka hadda soo marray ee safka ku saabsanaa ayay la mid tahayoo waa xaalad hore uu soo maray waa la nasakhay iyaduna ay qaarra ku doodayaan qaarra waxay leeyihin maya ee xaaladan juluuska beena sajuuditeenka labada fadhiga udhexeeya fadhiga udhexeya labada sujuudood ayay leedahay wixii kalese ima aliftiraash wa ima altawaruq ama sinta dhulka la dhigi ama dhulka lagu fadhiisanaya cala alxaalaad waan soo marray a'immada inay qaarkood ay dhaheen dhammaan juluuska iyo fadhiyaha dhammaantood waa iftiraash oo lugta lagu fadhiisan qaarna waxay dhaheen dhammaan waa tawaruk qaarna way kala fasliyeen oo imaam shaafici iyo madhab shaaficiya ah in ataxiyaadka horena iftiraash iyo goglasho lugta bidxa la goglanayo ataxiyaadka dambena tawarug weeyaan sujuudda bnjuluuska bayna sajdatayn labada sujuuda udhexeeyana icaha ku bannaan iqaha ku bannaan almuhim marka waxaa weeyaan waa masale bannaan maadaama uu xadiidkan ku imaanayo hadda waxa nas oo sariixaho arrintaa caddaynaya in la nasakhayna aysan jirin ijtihaaduna ay iska tahay marka waa la samayn karaa laasiyama qofka haddii ay baahi keento waa qof culus oo aan lugta midixda ku fadhiisan karin oon isxajin karin ama xanuunsanaya waa ku adag tahay ama sarwaal buu qabaa ku adagoo inuu maarata lugta ku fadhiisto xogow ayaduna way uu dhiigsamaya oo uu ku yar adag tahay xaalada waxaa jirta qofka ay ku yar cuslaani inuu lugta ku fadhiisto marka ay u fiican tahay inuu kayfiyadan iqcaha inuu cidhmaha ku fadhiisto labada lowna dhulka suro farahana uu cuskado iyada xaalad noocaasoo baahiduba ay keenina way jirtaa qala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandari qala akhbarana maxamed bnu bakrin xa qala waxadaana xasan alxulwani ibnu cali qala xadaana cabdrazaq bnu hamaam asancani wataqaarabaa fi lafdi xagga lafdiga waa isku dhadhow yihiin qaala jamiican waxayse dhaheen ahbarana ibnu jurayj cabdilmalik qaala ahbaranii abu zubayr moxamed bnu muslim annahu samica daawuusa bnu maqlay ibnu kaysaan alyamaani yaquul asagoo qulnaa libni cabaas waxaan ku nidhi fi liqcaai masaladan iqcaha la yidhaahdo cala alqadamayni gomadahana lagu fadhiisto aliqcaa in la fadhiisto cala alqadamayn oo labada farahan lugaha ee dhulka la dhigaayo ee deena la cuskanaayo ayaa loola jeedaa deena cirbihiina bawdadii baa la saaray faqaala wuxuu yidhi hiya sunna sunno weeye saxaabi hadduu yidhahdo waa sunnana sunatu rasuuli baa loo wadaa sala allahu alayh ali wasalam sunno wey faqulnaa lahu waxaan ku nidhi innaa lanaraah annagu waxaan u aragnaa jafaan inay tahay qallafsanaan birajuli nin ku sugane jahli iyo aqoon darri iyo inuu yahay gabidhac iyo adeeg qof ku sugan oo qof aan waxba garanaynin oo shareecada iyo garashadeedi iyo fiqigeedii jafaa kaga sugan ayaan u malaynaynay jafaa birajuli bidami ljiimi haddii jiimka la godo wa qiila birijli birijli oo bilkasri ra'yi waa sukuun sukuuniljiim haddii la yidhaahdo birijli jafaadu rajul qofkaan ku aragnaa qof lugta ayaan gagan tahay oo aan u suuroobayn lugtiisii laa tudaawicuhu yad rijluhu lugtiisa aan adeecaynin oo lugtiisa aan soo laami karin ayaan u malaynaynay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi bal hiya sunnatu nabiyika waa nabiga ale sunnadiisii sala allahu aleyh waali wasalam birajuli daasaana xoog badan labada waa waa la xarakeeyey laakiin birajuli aqoon la'aan qof ku sugan iyo angeeg yaan u malooleynay maya ee waa sunno saasuu leehay ibnu cabaas radi allahu canhu laakiin juluska bayna shaditeenka ayay ku tageen shaaficiyad baabu taxriimu lkalaam hadalku waa xaaraam fi salaati salaada gudaheeda la hadlo in la hadlo salaada gudaheeda xaaraam waxaan salaada iyo shaqadeeda kamid ahayn in lagu hadlo ma banaana salaada ayadaa mashquul gaar u abaa ah jira ina fi salaati la shuqla buu nabigu aqwaasheedii iyo afcaasheedii iyo muxuuha khushuucdeeda la ilaaliyo ayayna kaba badnaynba wax marka soo geli kara ma jirto meeshaas oo ajanabi oho salaada ka mid ahayn ma soo geli karo taxriimu lkalaami fi salaad waa xaraam kalaamka ama ha ahaado kalaam badan ama kalaam yar ha ahaado xataa walow ka xaraf keliyaba ha ahaado in qofka uu ku hadlo camdan oo ugu hadlo salaaddiisa way burinaysaa laakiin hadduu nisyaan uu yahay isagoon is ogeyn buu hadlay Ah, salaaddii uu ku jiray oo tukanayey umaa qof biyo qabow kor kaga shubay markaasuu ax ah yidhi ah, yani isma ogo xanuunkii iyo wixiiba qabtay buu isla garan waayey kaas waxba salaaddii rabbana laa tu'aakhidna in nasiina waa ishalmaamay waxba dhibma laha jahaala hadday hayso oo aqoon la'aan ay tahay waxaa haysto macduurna uu yahay oo jahligaa mid loogu cudurdaari uu yahay iyaduna salaada ka buri mayso kamaa yaati fii xadiii muaawiyata bn akam bn xayd sida ku imaan doonta laakiin kas baa la diidan yahay ama hadalku ha badnaado ama ha yaraado oo qof tukanaya qof tukanaya imaamkii oo salaadii qiradii yar halleeyey ama qiradii yar gafay hadduu ci ku yidhahdo waa cayn keligiis ci ayuu yidhi somaars waa waa hal eray wey hal xaraf wey cayn basa oo lahoos dhabay ci maxay ka dhigan tahay ya ci weele oo xifdi ay ka dhigan tahay ah. ama wuxuu yidhi qi qaaf kelia ah. ilaali weeye minulqaaya ama wuxuu yidhi fi fa keligeed fi iyaduna min alwafaa nin mumaai ahoo dadka deymaha intuu ka qaaday haddana dadka meermeeriya ayuu la hadlayo o leeyahay fi war ofi wixii aad qaaday iyo ballantii aad qaaday ofi fi ah. ama wuxuu yidhi ra min aru'ya ra arag badalat salaad waa hal xaraf awow ayb hadduu u sameeyo caamidan maca alcilmi wadikri isagoo aqoonna u leh xasuusan salaaddii wa nasfu maa kaana min ibaaxatin wixii ku saabsanaa ibaaxa iyo bannaani ahoo jiri jirtana waa la nasaxay oo waagi hore waa la hadli jiray salaadda gudaheeda qofka qaaa imaanaya salaaddii lagu jiro u imaan qofkii saaxiibkiisaabuu intusaa u taabto wuxuu leeyahay meeqa ay markaasu wuxuu leeyahay laba ragcadood baa ku dhaartay markaasuu soo boobsiinaya uu la soo gaargaari oo la qabsanteen tii waa la diiday oo waxaa lii maa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimmuu gadaal baad kala imaanaysa wixii ku dhaafay fawday noqonaysaa in imaamkii oo taagan aad rukuucdoo sujuuddo o waan soo gaari inamaa jucila alimaam liyutama bi bay ka hor imaan hadalkiina waa la diida waqumu lilahi qaanatiin baa noo socota iyo xadiistii xadaana abu jacfar maxamed bnu sabax wa abu bakr bn abi wataqaaraba fi lafdi اxadiid waa isku dhow yihiin qaala xadaana ismaaciil bn ibrahim can xajaaj sawaaf can yaxya bn abi kaiir can hilaal bn abi maymunata can caطaء bn yasaar can mucaawiyata bn اlxakam الsulami radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi baynaa waqti ana usalii anoo tukanay maca rasuuli lah rasuulka maciisa calayhi salaam id catasa rajulun nin baa hindhisooday min alqowmi ka mida dadkii tukanay nin kamida hindhisooday markaasuu alxamdu lilah yidhi hindhisada gudaheeda alxamdu lilah haddaad tirahda salaadda gudaheeda dhib ma laha lannu alxamdu lilah min jinsi salaad wax khitaab aadami ah oo qof la hadashay ma ahee allah ku xamdiday salaaduna takbiir iyo taxmiid iyo tasbiix inay tahay waan arkeentaa ah. marka markuu alxamdu lilah yidhi faqultu waxaan idhi yarxamuka allah ayaan ku irigu yidhi allah kuu naxariisto kaafulkhiaab wey kaafku qofuu la hadlay faramani ah. yarxamuka allah marka khitaabkaas oo maamuur ahayn oo mashruuc ahayn oon lagu amrin oon salaadaba lagugu darin jeebkaada inaad kaga dartana ma ogolo laakiin haddii ay tahay wax salaadiiba lagu daray oo mashruuca ka taxiya ataxiyaadka markaad la imaanayso assalaamu calayka waad dhehaysaa assalaamu calayka ayuha nabiy calayka nabiga calayh salaam khidaabka kaafka nabigu ku dhacaaya taas salaaddii iyo taxiyaadki bay ka mid tahay nabigaana amray calayh salaam waa hadyigii nabiga calayh salaam sidii marka salluu kamaa ra'aytumun usalli weeyaanoo qaabka asaga waa lays amray sidii nabiga calayh salaam markuu noolaa la dhihi jiray baa la dhihi amaa aharta ibnu mascuud uu dhihi jiray markuu noolaanaya markii uu dhintayna assalaamu calayhi baan dhahaynaa ijtihaad min ibni mascuud wey radia allahu canhu isagaa ijtihaaday ijtihaadkaasna waa laga xoog badan yahay khada weeyaan bay leeyihin qaar culamada ka mida liannahu inuu khada yahayna waxaa tusaysaa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam lama hayo bal ee cumar binu khadaab radi allahu canhu minbarka asagoo saaran buu wuxuu akhriyey atixiyaadkii buu akhriyey oo dadka uu baray atixiyaadka uu akrinaayeen waxaa ka mid ahaa assalaamu calayka ayuha nabiy calayka buy ee calayhi muna dhihin khiaab buu la yimid marka yarxamuka allah baan ku idhi biyo qofkii hindhisooday faramaani lqowm qowmkii baa waxay ugu soo ganeen biabsaarim aragoodi waxay ka xeldheer tahay nadara lqowm nadarani lqowm qowmka ay soo fiiriyeen waxay ka xeeldheer ramaani waa arag iyo waa fiiro xoog badan oo inkir uula socdo indha gududan oo kulul baa lagu soo fiiriyey oo inkirsan lagu inkirsan yahay faqultu waxaan idhi waa huklu ummiyaah hooyaday gablantaye hooyaday gablantaye oo macnaha aniga intaad dhinto hooyada wiilaan intuu ku dhaco ha gablantee waa calcal waa thuglumiya habaar oo runa ah ooma jeedo oma qasta inuu ishabaarayo ee waa hadal carabtu carabkeeda ku batay oo iska dhihi jireen meed markay qof canaanan ama ayaga iscanaananayaan ayay isticmaali jireen nabigaaba sala allah aleh wasalam wuxuu ku lahaa mucaad binu jabal fakilatka ummuka ya mucaad wahal yakubu nnaas calaa wujuuhihim calaa manaaqidi ilaa xashaayidu alsinatihim takaladka ummuka hooyadaa kuweyde habaarro oo lama jeeda nabiga alay salaam marka waxaan idhi yidhi waa uklu ummiyaa yarxamuka allahi bi uu yidhiba lala yaabanaaye wax ka daran buu ku dhawaaqay wuxuu yidhi hooyaday igablantaye maa sharukum maxaad leedihiin oo tanduruuna ilaya iisoo fiirinaysaan oo idinka isoo fiirinay maxaa iisoo fiirinaysaan fajacaluu saxaabadii waxay guda galeen yadribuuna biaydiihim inay gacmahooda ku garaacayaan calaa afkaadihim bawdadoodii markaasay deena gacmihii bawdada la dhaceeda ayadana waa la nasakhay ragga tasbiix baa la amray manaabahu shayin falyusabix ragga subxaan allah baa ree dhahaan sacabiday garaaceen war aamus war aamus bay ka dhiganta falamaa ra'aytuhu markaan arkay yusamituunani inay aamusinayaan oo ujeeddadii uu hadduu fahmay laakinii sakatu waan aamusay lama takalama hadlin laakinii sakatu waan aamusay saas way macnaha waan iska aamusay markaan ogaado in la aamusiinayo falamaa sallaa rasuulu ullah nabiga calayhi salaam markuu tukaday waa maqlayay nabigu fa biabii huwa wa ummi aabbahay hooyada lagu furaye maa ra'aytu ma arkin mucalliman qof dad wax bara qablahu nabiga hortiis walaa bacdow gadaashiis axsana ka wanaagsan tacliiman barid minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa jira hadda la yidhaahdo duruqu tadriis oo macallimiinta training iyo tababar iyo wax baa la dhahaa si dadka wax loo baro si dadka loola tacaamulo sida loo ilaaliyo alfuruuq alfardiya dadkaa waxbaraysa sida ay leebalada iyo maraatibta ay kala joogaan iyo xaalaadkooda sida dadka maarata fasalka loo dabdiya ila akhiri waxbay sheeg sheegaan waxaasoo dhanba waxaa ku fuuqfuuqsaday nabiga calayh salaatu wasalaam xusnu tacliimihi qaabku nabiga wax u bari jiray haddaad barato kugu filan ah. marka wuxuu leeyahay ma arkin nabiga hortii iyo kadibba axad ka fiican waxbaridda fa wallaahi baan ku dhaartay maa kahanani ima guulguulin nabiga calayh salaam oo hadalkii kuma guulguulin walaa darabanii ima edbinin oo ima garaacin walaa shatamani imana canaananin ima caayin jaahil baa tahay oo salaada ku ciyaaraya waxba ima dhihin qaala wuxuu yidhi uu nabigu ina haadihi salaata salaadan laa yasluxu ooma bannaano fiiha gudaheeda shayun wax min kalaami naas dadka hadalkiisa ah yarxamuka allahna waa kalaamunaas qof baad la hadashay salaada gudaheeda lalama imaan karo shay min kalaami naas laa yasluxda maxaad ka faa'idaysatay ana kalaama annaas yudilu salaad in salaadda ay burin haddaad wax hadal bini aadama ku hadasho haddii aad cilmi iyo aqoon u leedahay wey laakiin asaga jaahil buu ahaayo qariibulcahdina wuu ahaayo waa loo cudurdaaray salaadii soo celin lama dhihin salaaddii soo celin ma dhihin oo tarku iyo irtikaabu lmaxduur ayaa kala jira fi salaad tarku hadduu wax ma'muura qofka ka tago salaada gudaheeda soo celi baa laleeyahay waqtigii hadduu dhow yahay ama salaada gudaheedaba ku sixi oo salaadii ninkii musuu salaatihii ahaa waa nabiga alay slam uu dhahay salli irjic fasalli fa lam tusalli liannahu taraka ma'muuran laakiin irtikaabu maxduur wax maxduuro salaada aan la ogoleen buu la yimid kalkalaami waliltifaati meeluu fiiriyey iyo hadalkii iyo waxaasoo dhan irtikaabu maxduur weeye jahligaasaa lagu cudurdaari waxaa laleeyahay soo celi la dhihi maayo farqigaasaa udhexeeya salaatii musiiu salaatii iyo ninkan salaadiisa kan soo celi lama dhihin kaana soo celi baa la yidhi inamaa huwa atasbiixu watakbiir salaadu waxay ka kooban tahay oo ka mida ah waxyaalaha aqlabka u ah ee loo isticmaalo tasbiix subxaan allah takbiir allahu akbar qira'at lqur'aan iyo qur'aan la akriyey iyo wixii lamid ahoo aan kasii dheereen ka tashahudi atxiyaadka oo kale aw kamaa qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam kamaa qaala waxaa la dhahaa markii lafdiga aad siduu ahaa u xifdisnayn macnihiisa aad garanayso ayaa la yihahda aw kamaa qaal ta'aduban adoo ka edibsanaayo qultu waxaanu yaa rasuula rasuul allow inii xadiidu cahdin waxaan ku cuslahay bijaahiliyatin soo ma artid nin qariib alcahdi buu ahaa hadduu jaahiliye ka yimid jaahiliyana waa qabla alislaam islaamka dadkii oon weli soo gaarin ee qabla alislaam ka horreeyey aqoon la'aan iyo mugdi bay ku sugnaayeen ulumaat ljahli marka jaahiliya la yidhaahdaa jaahiliyaan ku sugnaa qariiba caadi bijaahiliyaan ku cusbahay waqad jaaa allahu ilahay wuxuu noola yimid bilislaam iyo islaamkan qiimaha badan buu ilahay noo keenay ee iftiinka ahe nuurka ah ee xaqiyo baatilka ku kala garanay ee saxiixa iyo faasidka ku kala garanay ee xalaasha iyo xaaraamta noo kala caddeeyey ee aan ku toosnaanay aan ku hagaagnay een ka maarata aan ka fiicnaanay ka fiicnaanay wixii marka hore aan ku sugnaynee inhum ilaa kal ancaami marka hore lagu jiray xayawaan baa tihiin waa ka darantihiin baa yaa weliba la yidhi haddaba waxaa la noqday dad sharaf leh oo qiimo badan ayaa la noqday islaamnimadii baa qiimo kuu yeeshay marka islaamnimadii sidaasaan ilahay yuu noo keenay wa ina mina rijaalan su-aalaan ku weydiinaya marka nabiga alay salaam su-aaluu raba inuu weydiiyo muqadimadaasu marka iska hormariyey jahliya aqoonun baa ihaysa su-aalahan ku weydiinaya cilmi raadis baan ahay wa ina mina waxaa naga mida rijaalan rag kahanadu waxa weeyaan man yadacuuna macrifata cilmi اlhayb fi lmustaqbal waxa mustaqbalka mustaqbalkaah soo socda ee aan la ogayn dadka sheegtay inay og yihiin ayaa kahano la dhahaa ee waxbay sheegsheegayaan waxaasaa dhici doona waxaasaa imaan doona waxaasu imaan doona waxaa qur-aan ha laga akristo sabeeraha ha la gowraco xagga xagga asbaarta ha la yeelo waxaas noocaasoo kale dadka shuba ee iska fadhiya dadka ayagaa waxay la imaanayaan bal ka waran nabi allow dadkaan u tegi karnaa warkooda mararka qaar waxbay sawaabka waafaqayaanoo xaq ay waafaqi qaala nabigu wuxuu yidhi falaa taatiihim ha u tegin buu nabig alai slam ha u tegin maxaa yeele haddaa u tagto waxaa dhici karta shubhaad inay kugu abuuraan oo wuxuu sheegay run bay noqon mararka qaar jinnigii u soo xaday kalaamkii iyo hadalladii iyo malaa'igta waxay ka soo xadeen ibsarqu sabcigii yaa boqolkii sagaal iyo sagaashan marku been sheego hal run ah yaa u soo baxaysa marka inaad eh, hadda xoojisato tirahda ninkan maya maya waa awliye wey so kii maalintiisayisaa yidhi maaha sagaal iyo sagaashankii beenta aheedna kumaba caddaba kuma cadda waxaasaa marka dadkuna waxyaalaha noocaas oo kalea way ku dhagaan marka habow u tegin assalaamatu laa yacdiluha shay waxyaalaha noocaasi dadka waxaa samaynayo haba dhegaysan hana u tegin maxaa yeele ina waxaa laga yaabaa shubahaadkooda kula tagto falaa ta'tiihim ha u tegin dadka ayaga ah haddaa u tagto ood waxay sheegayaan aad rumaysatona dambi weyn baa kusoo arooray faqad kadaba bima unzila calaa muxamed nabi maxamed calayh salaam wuxuu lagu soo dejiyey qofkii intuu u tago kaahin yidhahdo bal ii kitaabday waxa kitaab laleeyahayna waa buug wax lagu qorqoray oo dalaasiima oo wax faraaqyalahoo kala jeedjeeda iyo wax maaragtay dalaasiima iyo wax laysku aadaadiyey ayaa ku taallanoo ku qoran haddaa waxaa taabato waxaasaa soo bixi waxaasaa soo bixi waxa noocaasoo kale ah ama asagibaa intuu foox iyo wax soo qaato oo madhab isku siiyo ayuu markaas leeyahay warkaasaa soo baxay warkaasaa soo baxay buu leeyahay marka waxay basaraxaad iyo beenah oo dadka lagu harowsanayo iyo dadka makastaa waxaasaa lagu harowsadaa ha u tegin buu nabigu calayhi salaam waxaa la siinaayo ee xoolaana xulwaanulkaahin baa la dhahaa waa xaaraam wa xulwaanulkaahini khabiis buu nabiga calayhi salaatu wasalaam wax allaal wixii maal ah ooy leeyihiin oo gacantooda soo maro oo sidaa ku qaataan xaram dadka noocaasa qaaraan lagama qaadan karo lalamana tacaamuli karo maal iyo xoolo ku saabsan qaala wuxuu yidhi wa mina rijaal nabi allow rag baa nagamida iyo tadayaruuna wax baasaysta oo tashaawum tadayuk waa tashaawum wey baasaysi wuxum iska dhaadhicin ah, shimbirka asalkiisa ka soo bilaabatay shimbir hebel haddaad aragtana waa qumay ah, shid qumay iyo guumays iyo wax noocaasay dhihi jireen haddii laarko ama la maqlo ama habeenkii ay kacdo ama saain acdo dhibaataa dhacaysa ayay dhihi jireen shimbiraha qaarna waa abshirsanayaanoo shimbir hebel weeyaanoo waa baas baa leeho abshir baa la dhihi qaarna waa la baasaysan waa shimbirkaa ilaahay uu abuuray ee ilaahay u tasbiixsanaya ee waxa uu wato wax nafciga uu keeni kara midna aan jirin ayaa la kala tasniifiyey kadibna tashaa'umku waa sii ballaadhayoo wuxuu u sii gudbay in la tashaa'umo waxyaalo la arko ama waxyaalo la maqlo ama waxyaalo la ogaado macluum ah, ah waxyaalo la arko waxaa ka mida ah, shimbirka aan sheegna ka mida ah. mararka qaar waxaa dhici karta qofkaasoo horbaxay oo suuro gaara iyo nooc gaara sawir suuradiisa ay tahay inaad tidhahdo waxaan waa waa waa tashaa'um aad tidhaahdo Ah, maanta waxaa iga soo horbaxay aroortii markaa dukaankii aad furtayba waxaan kugu soo kallahay qof iyo ruux sisi aan kugu soo kallahay oo xagga midabkiisa ama maaragtay wejigiisa ama eh, suuradiisa ama xubnihiisa qaar ka mida ah si ka yihiin markaasaad tii khalaas soo xidha albaabkii maanta waa balaadaa dhacayseen waxaasna way samayn jireen tadayur yaal tashaawum baa la yihahdaa waxaa ka mida ah tashaawumka wax aad maqashay hadal aad maqashay ayaad eh, baasaysatay oo tiri ah waxaa isagaa waxaasu keeni ood ka soo laabatay waxaa ka mida wax macluuma macluumka waxaa ka mida inaad tiraahdo bisha shawaal lama aroosto bisha soonfur lama aroosto carabtii horay kasoo soo jeeday ilaa hadda yomuna haada way jirtaa nin baan arkay bisha ramadaan aad u degdegaayo oo isdiyaarinaayo oo leh warkaasa maa iska sugtay ramadaanka kaa dhamaadee may wuxuu yidhi soonfur baa soo socota soonfur baa soo socota yidhi caaishana radia allahu canhu arrintii markii way ogtahay leen jaahiliyadii warkooday maqashay waxay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu mehersaday bilshawaal wuxuuna ila aqalgalay oo aroosay bilshawaal gabadha igaga nasiib badan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa tuma gabadha igaga nasiib badan ee iga falxadsan ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tiisa igaga manato fiican bal sheega <clears throat> iyaduna waxaa walaala wixii qaraabadeeda markay aroosanayaan soonfur bay ku hagaajin jirtay sida marka loo ay u baabainaysa fiiri jaahiliyadii iyo nacaraadkii jaahiliga bay xiddaha u siirta radi allahu canhu ardaha ama bisha safar la yidhaahdo in la yidhaahdo safar ama bil la yidhaahdo maalma doone oo xoolo aan dadka la siinaynin ama arbaca sidaa sidaas ah waxyaalahaasoo dhanba waxay kamid tahay tadayurkii bay kamid tahay waa khuraafaad waba ka jirin khuraafaada waxba ka jirin wey laakiin qofka qalbigiisa waa ku dhici mararka qaar waa kan nabiga alay slam markii la weydiiyey muxuu yidhi daaka shayun waa wax yajiduunahu dadku ay helayaan fii suduurihim xabadkooda wax xabadka dadka ku dhici weeye oo laska ilaalin karin laska keli karin waa kuu soo dhacay ruuxan muxuu ahaa waa wax baase wuu kuu soo dhici laakiin maxaa la rabaa ha dhaqangelin wuxuu yidhi falaa yasudannahum dadka yuuna reebin oo wixii marka aad aragtay qalbigaada ku soo dhacay inta ilaahay tala saarato soco ha ka soo noqonine falaa yasudannahum qaala ibn abisabax ase wuxuu yidhi falaa yasudannakum yuunana reebin oo inan mancinin dantaad laheed iyo safartaadi iyo tijaaradaadi iyo tacaamulkaadii yuuna kaa reebin waxaad aragtay qalbigaada ku soo dhacay ibn mascuud wuxuu dhihi jiray wamaa mina ila wuxuu ka wadaa wax qof naga mida ah, ilaa ee ilaa qad tadayara waa baasaystay walaakina allaha yudhibuhu bitawakul ilaahay baa naga tagsiiya tawakulka iyo tala saarashada aan tala saarano yuu ilahay naga baabi'iyaa oo qalbigaana wax ka saara markuu nagu soo dhacaba waxaan dheenaa daar wanaafic wallah ilahay baa wax dhiba oo wax anfaca oo ilahay baan tala saarano xasbuna allah wa nicma alwakiil khalaas wixii marka waan curaafkii iyo faaliyihii wey dhulka xariiqi jiray qaala wuxuu yidhi kaana nabiyun nabibaa wuxuu ahaa min alambiyaai kamida yafudu nabi nabiyaasha kamida ayaa waxyigiisa iyo cilmigiisu wuxuu ku jiray inuu dhulka xarxariiqo saasuu dhulka u xarxariiqi firaasa dee ilahay kusoo dejay firaasa ilhaam halkaasaa deena cilmigii aqoontii oga soo bixi ilahay ba halkaa u geliyey faman waafaqa qofkii waafaqa khatahu jeexjeexidiisa jeexidii nabigaa ninkii waafaqa fadaaka sax wey haye ma la ogolaayo marka oo ma ku doodi karaa curaaf iyo faaliye nabi baa saa yeeli jireen hadday ninkii waafaqaan la yidhi ma dhihi karaa maya ee maa culliqa bimustaxiil fahuwa mustaxiil wax mustaxiil lagu xidhay mustaxiil wey waxyi nabi baa lagu xidhay meeshan <clears throat> waxaa nabi baa saa waxyigiisa ahaa waxyi nabi adima la imaan kartaa wax nabigu loogu waxyooday oo asraaraho ilaahay ku gooni yeelay oo ilhaamo ilaahay asaga uu ku dejiyey ayaa la yidhi ninkii waafaqa mana waafaqi kartid marka waxaa weye tacliiq bilmustaxiil baa la dhahaa wax mustaxiila wixii lagu xidhanaa mustaxiil wey xataa yarija aljamalu fii sami lkhiyaad oo kale wey ah, riti inuu galo irbadda duleelkeeda mustaxiil wey marka mustaxiil baa lagu xidhay qaala wa kaanat lii jaariyatan jaariyatun wuxuu leeyahay ninkii mucaawiya baa hadalka wada markii la saxay oo salaaddii loo hagaajiyey oo loo hagaajiyey ayuu deena faa'iido bilaabay nabiga calay salaam mucallin fiican buu helay oo u arkay ka faa'iidaysa u siri wa kaanat lii jaariya nabi allow gabadh addoon aan lahaa tarcaa raacda qanaman ari lii aniga aan lahaa qibala uxudin xagga uxud iyo waljawaaniya jawaaniya waa ismu makaan wey meelahaasi ariga igu raaraaci jirtay oo gabdhaha iyo haweenka iyo arig iyo xoolaha waa la raacsan karaa idaa umina alfitna haddii fitna aamin laga yahay laakiin haddii araadid iyo ardaal iyo muxuu ahaa xaaraamiyiin ay jiraan kuwo maarata fitan badan oo dhibaata u geysan kara waa laga ilaalin looma dirsanayo amni hadduu jiro nabadgelyo ay jirto gabdhaha badbaadayaan waxaa weeye dhib ma laha in xoolaha iyo raacaan faalactu daata yowm mana soo gelaysa safarkii la xarimay oo laa tusaafir imarati biayri maxram lianna hada laysa bisafar faalactu daata yowm maalin mamaha kamid ah waxaan bidhaamiyey ialactu waxaan bidhaamiyey daata yowmin maalin mamaha kamid ah arinkii gabadha ayla joogtaan bidhaamiyey oon fiidiyey meel fog faiidaha waxaan arkayba meel fog adiibu yey iyo dhurwaa qad dahaba la tagay bishaad yeyda dhurwaaga way ka daran tahay qad dahaba la tagtay bishaatin neef aria la cararaysa min qarabiha arigeedii gabadhana xoogo qusuur iyo gaabin ayuu ka dareemay in arig ay ku dhex jirto oy jac tiraahdo oo ay ka ilaalisa bahalka la rabay sharood iyo ciyaar iyo waxba iskaga yar mashquulshay wa ana rajulun anna nin baan ahay min bani aadam waa cudurdaar wey aqliga zafiiri nin bini aadam aan ahayoo aasafu waan carooni kamaa yaasafuun sidii bini aadamku u caroodo umaan u caroon bashar baan ahay laakinnii marka intaan carooday yaa sakagtuha gabadhi dhirbaaxay sakatan dhirbaaxa adag baan ku dhuftay gabadhii baan intaan u tegey neefkii ariga ah ee la carariyeyda ayuu ka carooday ayada in arrin yar dayacday buu ku tuhmaya burbaxaan ku dhuftay buyii faataytu rasuula allah nabiga alay slam waan u imaaday facadama dalika calaya cadama waa weyneeyey daalika dhurbaaxadaas calaya korkayga wuxuu yidhi ji'ta biamrin cadiim wax culus baad la timid miskiintaa maxaad u dhurbaaxday yaydaas haddii neefkay la tegtay qadar allahu maa shaa facal ilaahay baa qoray maxaad gabadha u dhurbaaxday miskiinta oo u amartaagleen oo u xoog sheegatay qultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allow afalaa uctiquha arrinku waaba culus yahaye maan xoreeyo si aan u badbaado qaala wuxuu yidhi itinii biha ii keen intaadan xorayn hadday muslimo tahay umbaa la xorayn mushriko gaala hadday tahay gacantaada ku jirta xorayn maysid haddaad xoraysa waytegi gaaladii u gelaysaa sirtii muslimiinta o dhanna gacantay ku wadataa waytegi gaaladii u gudbin gabadh muslimada hadday tahay markaan islaamino islaamkan kusoo darmanoo dhinac dugsiyaha ka geli taa ayada waa la xorayn ii keen laakiin aan imtixaamay itinii biha faataytuu biha waan u keenay nabigu faqaala wuxuu ku yidhi lahaa nabiga gabadhii wuxuu ku yidhi ayna allah waa su'aal ayna way bannaan tahay marka su-aasha bal marka koowaad yaa laga didin nabi maxamed weeye calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahdaa nabi maxamedna waa xaq isagaana ugu yaqaano acrafu naasi lirabb rabbi axadka ugu yaqaana ee ugu cilmi badan aqoon u leh aqoonta ilaahay isagaa ugu horreeya oo na baray sala allah aleh waali wasalam isagaa ilahayna baray ayna allah gabadhi buu la hadlay ilaahay awey qaalad waxay tihi fi samaa cirka samaa ah fi samaa bay tiri jihada kore ayaa sama la yidhaahdaa fiidaasna <clears throat> bimacnaa calaa wey ah. oo way soo aroortay iyadoo bimacnaa calaa ah qur-aankiiba ku soo aroortay fircoon markuu goodinaya muxuu yihi wala usalibanakum fii juduuci nakli ma wuxuu ujeedaa geetimireeda salkeedaan gudaheedaan ina gelin mu ka wada maya ee fiida bmanaa calaa wey fi samaa e cala samaa samaduna maa calaa canka wey waxay kaa koreeya ilan hadda samada gudaheeda looma jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala kursigiisa kursigiisa ayaa wuxuu ka weyn yahay samaawaadkii ardada wasica kursiyuhu samaawaati walard mawdic lqadam baa lagu fasira ibn cabaas carshigiisuna waa acdam makhluuq oo kursigaas markii carshiga loo fiiriyo kursigu wuxuu noqonayaa sidii hal dirham ama shilin oo bannaan la dhigay oo kale ayuu noqon wallaahu akbar min hada kulih ilahay baa waxaaso dhan ka sii weyn subxaana wa tacaala marka laa yuxiiduhu khalquhu ma koobi karo khalqigiisa subxaana wa tacaala oo samaa fi samaa'idaas macnaheeda maaha inuu muxiid ku yahay khalqigu dhex jiro ee waxaa weeyaan jihadaas culuw jihata culuw jihada sare jihada kore waa ka koreeyaa khalqigiisa ilahay subxaana wa tacaala taasaa loo wadaa qaala wuxuu yidhi taas waa la ogaaday marka hadday ilaahay subxaana wa tacaala ay tidhaahday fi samaa oo waa sarreeyaa inay muumino tahay mushrikad aynan ahayn baa la ogaaday oo hadday mushrikad tahay waxay dhihi leed ayn allah markii la yidhi fi lardi bay dhihi leed ayn allah marka fi lardi bay dhihi leed aalihada iyo asnaamta dhulka jooga ayay sheegi laheed oo kuwa waa ilaayaheeda ama ilaahuna alxaq fawqa carshihi mustawan calaa carshihi istiwaan yaliiqu bijalaalihi baayinun can khalqihi subxaanahu wa tacaala khalqiiso dhan waa ka sarreeya qur-aanka kariimka ay ku caddaayeen nusuusta qur-aanka iyo sunnada aayaadka ku sugan culuwullah way fara badan yihiin kuwa istiwaaullahi calaa carshina waad ogtahay inta suurad aayadada ku soo aroortay marka arrinkaa isagoo ah arrin lagu margan kara ma aha waswaso shaydaan iyo falsafo ahlulkalaam falsafatu ahlulkalaam inuu marka qofka uu dan moodo oo cuskada mooyeen way caddahay nusuustu fi samaa waa u qiray marka waxaa la dhaha iqraar baa la dhahaa ma dhihin maxaad u dhihaysa ilahay fi kulli makaan maadahdi ma dhihin wale waa waa la abaalmarin doonaa inay fi samaa tiri waa lagu abaalmarin doonaa qaala man ana aniguna yaan ahay laa ilaaha allah waa lagaa helay qaalad waxay tihi anta rasuul lah maxamud rasul lahina rasuul ilahay baa tahay khalaas qaala wuxuu yidhi actiqaha fa inaha mu'mina xataa nabigu wuxuu u qiray iimaan muslima keliya muna muna dhihin fa inahaa mumina mumino weeyaan xoreebuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maxay mumino ku tahay inay ilaahay qirtay jihat lculuwi inuu jirana ay aamintay wax allaala waxay ka soo hareeyeen makhluuqaada inuu ka sarreeyo allah la caabudaya subxaana nabi maxamedna uu rasuulka ilaahay yahay taasay qirtay nabiga alay slam wuxuu yidhi waa mumina nas sariixa saxiixa weeyo ta'wiil geli karin markaa ogaada luuqluuqana ma geli karo xadiidka fi saxiix ku sugan yahay wixii kale oo ay sheegaan bacda ahlu taxriif watawiil waa bail ee yaan la iltifaadin oo la fiirinin xadaana isxaaq bn ibrahim abarana ciisa bn yunas xadaana awsaaciyu can yaxya bn abi kaiir bihada isna naxw xadaana abubakr bn abi shayba wasuhayr bn xarb wbnu numayr waabu saciid alashaju waalfaadhum mutaqaariba qaaluu waxay dhahn xadaana ibnu fubayr qaala xadaana acma sulaymaan can ibraahim anakaci can calqama can cabdillahi bn mascuudi qaal <clears throat> kunaa nusalim waxaan salaami jirray calaa rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa fi salaati asagoo salaada ku jiraan salaami jiray salaami jiray fa yaruddu calaynaa waa naga radin jiray wacalaykum asalaam ayuuna dhihi jiray falamaa rajacnaa markaan ka soo noqonay min cinda najaashi hijradii xabashi loo hijrooday markaan ka soo laabanayo boqorkii xabashigii xabashada boqorkooda najaashiha sallamnaa calayhi waan salaanay nabiga asagoo salaad ku jiro <clears throat> falam yarudda calaynaa nagama radinin shib buu naga yidhi faqulnaa waxaan ku nidhi yaa rasuul allah maxaa isbedelay kunaa nusallimu calayka waan ku salaami jirray waagii hore fi salaati salaada gudihiisa fatarudda calaynaa waa naga radin jirtay haddana waa naga aamustay faqaala nabigu wuxuu yidhi ina fi salaati salaada gudaheeda waxaa ku sugan shuqlan wax mashquuliya salaadda ayadaa mashquul inaad salaam iyo qof hadlay oad u jawaabta iyo waxaa inaad gasho salaaddii shuqulkeedii mashquulkeedii baaba kasii mashquulaysaa walmashquulu laa yushqal wax qof mashquul lama mashquuliyo marka salaam iyo waxba kaba radinaysa ina fi salaati shuqlaa ila shuqlaa xadaana ibrahim bnu numayr qala xadaana isxaaq bnu mansuur الsaluni qala xadaana hurayn bnu sufyaan can acmash bihada isnaadi naxwa qala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana hushaym bnu bashiir can ismaaciil bn abi khalidin can xaarid bn shubayrin can abi camr الshaybani can zayd bn arqam qaal kuna natakalamu fi salaat salaada gudaheedaan hadli jiray waagii hore wey oo way u banaaneen waa la nahiyey waxaa dheh maya salaada khushuucdeediiba wuxu dhibi iqbaalkeedii iyo qaabilaadeedii iyo la socodkeediiba wuxu dhibi yukalimu rajul baa hadli jiray saaxibahu la hadli jiray wahuwa ilaa janbihi asagoo dhinaciisa fi salaadi ku jira yuu la hadli jiray oo wax weydiin jiray kana waa jawaabi jiray xataa nazalad ilahay ka soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin istaaga dhammaantiin lilaahi alla darti u istaaga qaanitiina xaalaatihiin kuwa daayiciina oo ilaahay adeecsan aamusan oo iban qaadanaya faumirnaa waxaanana amray bisukuuti aamus wanuhinaa waxaana naga reebay canilkalaami hadal soo maarti meeshan waxaa lagu jamciyey almru wadidahu almru wadidduhu waxaa awsal qaacidada usuuliga ay ahayd almru bishayi nahyun can didihi bay ahayd almru bishayi nahyun can didihi haddii wax lagu amro waxaa lagu amray didkiisana waa lagaa reebay waaqiimu salaata haddii lagu yidhaha salaada tuko ha tegin ayaa ku jirta meeshii oo inaad ka tagta waa lagaa nahiyey marka waquumuu lilaahi qaanitiin haddii yidhi ilaahay u istaaga idinkoo aamusan waa amar soo maaha cagsigiisa oo didkiisaana waa la sheegay marka maanta oo min baab aliidax waa lasii caddaynaya waxuu yidhi musanif isxaabigu wuxuu leeyahay fa umirnaa bisukuut aamus baanana amray oo hadda way ku caddahay naskii wa nuhiinaa waa didkii canil kalaami hadalkiina waana naga nahiyey marka mararka qaar way kulmi karaan alamru wanahyu fii xukmin waaxidin way ku kulmi karaan an amruhu iyo didkiisao lagaa reebay xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana cabdulahi bn numayr wawakiic qaala xadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana ciisa bn yunus kulhm can ismaaciil bn abi khaalid bhada isnaad naxw qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana aley bnu sacd wayaana xa xadaana maxamed bn rumci bn muhaajir ahbarana alley can abi zubayr ley baa la dhihi mar al baa la geliyaa oo isla asaga leydka aan ashal la gelinin weligiiba al sagoo la geliy aan la arkaynin lay ibn abi sulaym wey kaas isaga saxiix muslim shaqa kuma laha mutaabacadii loo keena mooyaane usuushiisa ka mid maaha liannahu saduuqun ikhtalata fii aakhiri cumrihi can abi zubayr can jaabirin qaala wuxuu yidhi jaabir annahu qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi nabiga calayh salaam bacanii wuu i diray lixaajatin xaajo u ii diray oo shaqada shaqadaa iisoo qabuu yidhi waa istikhdaamsan jiray saxaabadiisa raalli bayna ku ahaayeen oo ku faraxsanaayeen uma adragtuhu waan haleelay wahuwa yasiir nabiga calayh salaam baan diray yaan dirsaday uma adragtuhu markaasaan haleelay wahuwa yasiir nabigoo socda calayhi salaatu wasalaam baan u imaaday qaala qutayba wuxuu yidhi yusalli tukanaya gaadiid buu saaraa ama muxuu ahaa faras ama dameer ama neefgee markaasu yusallii tukanaya korkiisku tukanaya haddaad gaarigaada saaranta ama gaari aada saaranta oo salaad sunna inaad tukatana waa iska tukan kartaa dhinac alla dhinacaad ujeestaa iskaga tukan sujuud iyo rukuucda waa ishaari fa sallamtu calayhi markaasaan salaamay in qiblada loo duwo markii takbiiratulixraam allah akbar leeyahayna ma cadda kuma cadda bacd ala'ima sidaas yidhaahda laakiin adaahir inaad salaadda iska geli karto jiha kale usii jeedaba fa calayhi markaasaan nabiga salaamay fa ashaara ilaya gacantuu ii ishaaray gacantuu ii ishaaray yaani aamus salaad baan ku jiraay falamaa faraqa markuu bogay dacaani waa ii yeeray faqaala wuxuu yidhi innaka sallamta aanifa mar dhaweyto waad i waana usallii anoo tukanay salaadda gudaheedana salaam lama radin karo kuma jawaabi karo wa huwa muwajah nabiga wuxuu usii jeeday xiinaydin xilligaas aan la hadlayan salaamayey qibala almashriq xagga kacbadaba uma jeedine mashriq buu usii jeeday madiine adoo jeega haddaad mashriq aadana qiblada maada qaabilin marka haddaad wax saaran tahay oo tukanayso ama qiblo ama qayrkeed waa u tukan kartaa dhinac alla dhinaca ujeeda iskaga tukan kartaa ah, dhinac alla dhinaca joogto fainamaa tuwalluu fa ama wajhullahi dhinacalla dhinacaad u tukataan waa qiblada ilahay salaadda sunnaday khaas ku tahay iyo haddii dee aad farad tukanaysoodad makansanin kuu suuroobi weyda qiblada inaad u jeesato diyaaraddaaba saaran tahay maalan ama wax dhaqdhaqaaqaaya ama doon ama wax saas oo kale xaddaana axmed bin yunas qaal xadana zuhayr xaddaana abu zubayr maxamed bin muslim can jaabirin qaala arsalanii rasuulu llahi baa idiray calayh salaam wa huwa munaliqun asagoo usii jeeda nabigu ilaa bani lmustaliq nimankii reer bani lmustaliq ahaa dagaalka laga soo qafaashay dad fara badan juwayriya bintulxaarif oo xaaska nabiga noqotayna mid aheed kadibna dadkii oo dhan waa kii la xoreeyey markii juwayriya ay xaaska nabiga noqotay ayaa la yidhi umulmu'miniin umm-, reerkoodii miyaan addoonsanaynaa waa la sii daayey gabadh nafci badan bay noqotay faataytu waan u imaaday oo u yusalli isagoo tukanaya nabigu calaa baciirihi waa kuu sheegay wuxuu saaraa neef geela biciiriguna waa ismu jinsi neefka lab iyo midka dhadiga labadoo baciir baa la dhahaa fakalamtuhu markaasaan la hadlay faqaala lii biyadihi gacantuu ii ishaaray haakada wamaa zuhayr zuhayr wuxuu ishaaray biyadihi gacantiisa uma kalamtuhu markaasaan haddana la hadlay faqaala lii haakada gacantu haddana ii ishaaray faumaa zuhayr aydan biyadihi naxwa alardi xagga dhulku gacantaa ugu foororiyey iga aamus wey waana asmacuhu yaqra isagoo nabiga waxaan maqlayaa buu leeyahay jaabir yaqra'u qur'aan ahrin inuu qur'aan ahrin waan arkaa waan maqlaa yuumii birasihi madaxiisa yuumii birasihi madaxana waa yar foorfoorinaya waa ishaaraya rukuucda iyo sujuudda oo sujuuddaad xogow hoosu si dhigi falamaa faraqa markuu bogay nabigu salaadii qaala wuxuu yidhi maa facalta maxaad samaysay fi ladii wixii aan arsaltuka kuu diray lahu wixii aan kuu diray xaajadaan kuu diray maxaad soo qabatay fa inii lam yamnacnii iima diidin an ukallimaka inaan kula hadlo markaad ila hadlaysay ilaa anii kuntu usallii waan tukanaye salaad gudaheedna lama hadle qaala zuhayr abu zubayr isagoo fadhiya kacbada qaabishan ayuu xadiidka noo sheegay faqaala biyadihi abu zubayr ilaa bani mustarad buu farta ku fiiqay nabiga xaggaasi bulmustarad buu usii jeeday markuu jaabir yihi gacanta u ishaaray faqaala biyadihi ilaa kayri alkacba kacbada meel aan ahayn buuna farta ku fiiqay oo bani banimustarad xagga kacbada ma aha markaa salaadii buu tukanayay ilaa kayri jihati alkacba xaggaan kacbada meel aan ahayn buu usii jeeday nabigu way bannaan tahay haddaad raakib wax saaran tahay way bannaan tahay qال xadثna abu kamil الjaxdariي fudayl qal xadثna xamaad بن zayd can kaثيir can caطاء can jaabir qaal kuna maca الnabiyi salى الlaه alيه wasalam nabiga miciisaan ahayn ayuu leeyahy kaiirka waa inoo imaan doonaa kuna maca الnabiy fabacaanii fii xaajatin dab buu ii diray shaqo ii diray iyo wax soo qabo farajactu waan soo laabtay wahuwa yusalii isagoo tukan calىa raaxilatihi neefkii geelaha saaran hashiisiiy muxuu ahaa guradii saaran korka kaga fadhi hashi oo dusha u saaran ka saaran wa wajhu wejigiisana calىa gayri اqibla qiblada meelaan ahayn buu nabigu usii jeedaa salaadna waa tukanaya marka inamaa fawalluu wujuhakumti e, shadrahu qiblada xaggeeda haloo jeedsadani waa marka aad makansan karto dhulka taagan tahay laakiin haddaad gaadiid saaran tahay waxaa weeye fatama wajhullahi bay noqdaa meel walbaba fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya igama radinin salaamtii falama insarafa markuu nabigu salaada bogay qaala wuxuu yidhi innahu lam yamnacnii igama reebin an arudahu an yarudda calayka inaan kaa radiyo on kuu jawaabo ila anii kuntu usallii waan tukanaayey waxadaanii maxamed binu xaatim qaala xadaana mucala bn mansuur qaala xadaana cabdilwaarid bnu saciid qaala xadaana kaiir ibnu shindiir ow shindiir can caطaa can jaabirin qaal bacaanii rasuulu lahi sal sl fi xaaja bimacnaa xadiida xamaad xamaad ibnu zayd xadiidkiisii waxaa mutaabacinayna waa cabdilwaarid ibnu saciid waxay iskugu imaadeen labada sanad kaiir ibnu shindiir baabu jawaazi lacni shayaan shaydaanka in la lacanado way bannaanta fii anaa'i salaati salaada gudaheeda wa tacawudi minhu laga magangalo weliba waa lala khidaabi karaa acuudu billaahi minka ayaa la dhihi karaa alcanuka bilacnati illaahi baa la dhihi meesha waa la ogol yahay oo khidaabkii ajanabigaha baa ka baxsan yahay haydaan haddaad dagaal kula jirto shaydaan haddaad dagaal kula jirto oo kusoo hujuumo waswaas uu kusoo geliyo waad lacanadi kartaa salaada gudaheedaad kucay oo ku lacanadi waadna iska naaraysaa acuudu billaahi minka baadihi wtacawudu minhu wajawaasi camali qaliil camal yar way bannaantahay fi salaati salaadda gudaheeda salaadda gudaheeda dhaqdhaqaaq yar waad samayn kartaa ilaa saddex bay leeyihiin cadad qilada saddex wixii ka yar weeyaanoo wixii saddex ka badanna katruu noqon ama saddex gaarsiisan xaddaana isxaaq bin ibraahim oo bay ku daraano in xidhiidho xadaana isxaaq بن ibrahim isxaq bn mansuur qaala akhbarana nadr bn shumayr akhbarana shucba qala xadaana maxamed bn ziyaad qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay waslm nabigu wuxuu yidhi ina cifriitan mid caniid ah mutamarid ah jinku waa kala jinsan yahay shayaadiintu waa kala shaydaansan tahay waa si kala daran yihiin mid mutamarid ah oo aan gabanaynin ummadax adag oo min aljinni jinniga shayaadiinta ahaa jacala wuxuu gudagalay yaftiku inuu isoo weeraro calaya korkayga albaarix xalaj xalay uu soo weeraray fadkigu waxaa weeyaan alhujuum almubaaqit waa hujuum kadaa wey meel gaaban buu inaga soo baxay si kadaa liyaqdaca inuu gooyo calaya salaad salaadda inuu iga gooyu rabaa waa isoo weeraray uu hormaro oo deena salaadda ka waswaasiyo wax gaarhsiiya nabiga calayh isalaatu wasalaam ilan qofku inkasta oo cibaadadii daacada uu ku badan yahay shayaadiinta waa kuwa u daran baa loo soo diri kii loo diray ee qariinkiisa ama waxba ka tari waayo waxaa loo soo diraya rag shayaaiin lasoo qooriyey oo laisku hubo ayay soo dirayaan shaydaanku bilasharaf buu siin waa ammaani midka aad iyo aad shaqadiisa usoo guta rasuul nabiga xadiidkii saxii muslim noogu imaan doonaa uu sheegay shaydaankan gubadda fadhiisto ayuu soo dirayaa markaasay rubaad usoo gudbinayaan oo maxaad qabatay maxaad qabatay qaar buu marka wuxuu leeyahay anta ant liyaqdaa calaya salaad inuu salaaddii uga gooyo oo dadkaa saalixiinta ah ee wan wanaagsan weerarka uu shaydaanka ku hayo waa ka badan yihiin dadka shaydaanku uu meel ku hubsaday waxaaba dhici karta dadka ayaga inuu isku mashquulininba meeluu ku hubsaday meel buu gaadhsiiyey faruu ka qaaday ah, laakiin ka uu rabo inuu ku soo dabaalo xisbigiisa waa midka saalixa weeyaan hadduu difaaciisa uunan adkaysanin xirsi xidhkiisa uunan adkaysanin mar walbaba uuna feejignaanin weerar adag baa ku socda weerar adag baa ku socda liyaqdac calaya salaad salaadda inuuga gooyuu rabaa wain allaha ilaahay baa amkananii ii adkaysiiyey minhu xaggiisa iga adkaysiiyeyoo fadacadtuhu waan marjiyey fadacadtuhu ay khanaqtuhu waan marjiyey saasuu ley nabiga alayh isalaatu wasalaam suurad isku soo sawiray jinnigii wax uu markaa la qaban karuu noqday waa qabtay nabiga alayh isalaatu wasalaam dacadtuhu haddii la dhaho laga dhigo waa marjin fadacadtuhu deel haddii laga dhigana waa dafactuhu dafcan shadiida waan tuuray buu yidhi tuurid xoog badan falaqad hamamtu waxaanan doonay buu an damcay an arbidahu inaan ku xidho ilaa jambi saariyatin tiir dhinaciis min sawaari masjid masaajidka tiirashiisa mid ka mida inaan ku xidho oon ku figeeyaan damcan ku xidho xataa tusbixuu ilaa aad ka waabarisataan tanduruuna ilayhi idinkoo fiirinaayo ajmacuuna dhammaantiin ow kullukum dhammaantiin aad daawataane taasaaba nabiga damcay buu yidhi calayh isalaatu wasalaam waa habeen waa keligiis marna wixii oo la arkaya la arki doona wixii dagaal uu ku jiro nabiga calayh salaam uma dakartu markaan dabcan inaan xidho oo fiirisaan waxaan xasuustay qawla akhi sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud hadalkiisii iyo allatuugiisii uu yidhi rabbi ikfir lii wahab lii mulka laa yanbaqii liaxadin min bacdi rabbi ow ii dambi dhaaf oo waxaad ii hibaysaa mulki iyo boqortooye iyo awood aad i siiso oo laa yanbaqii liaxadin qof aanu u habboonayn uunan helaynin min bacdii ka dambay boqortooye qofka aniga aan ahayn uunan helaynin oo dheeraada ilaahu isii fadliga ilaahay buu weydiisanaya xasidnimo kama aha fadliga ilaahay buu weydiistay ilaahayo fadligaada isii oo igaarsii darajada u koreeya qof hadduu yidhaahdo qofna wax muu yeelin mulka laa ymbaii liaxadin min bacdi duadiisi waa la aqbalay ah. ducadiisi waa la aqbalayoo waxaa ka mid ah shayaaiintii wa aakhariina muqarariina fi lasad kuwo waxaa jira xidhxidhan oo shayaadiin oo kamid ah oo sulaymaan intay amar diidda sameeyaan iyo khayaamo uu figeen oo xilxidhiba ka mid ahay soo qabto u xilxidhaya halkaasuu gaahay hadduu marka nabiga calayh salaam marka uu xidho ducadii nabi sulaymaan uu yidhi ilaahay uu ka baryey inuu marka meeshaas wax ka soo noqdo oo keligaa ma ahee shaqadii waa lagula qabtay taasuu marka nabiga uga tanaasulay oo ku ixtiraamay oo walaalkiisbu u tawaaducay faradahu allahu ilaahay baa radiyey shaydaankii khaasi ah man taraka shayan lilaahi cawadahu allahu khayran minhu haddii uu nabiga calayh salaam uu ilahay dartii oga tegay iyo sulaymaan calayhi salaam edbintii inuu maarata ka edabsado oo u tawaaduco shaydaankiina kuma soo noqonina big buu yidhi isagoo dullaysanoo kooraroo cararaya ayuu ilaahay dhaafiyey raddahu allahu ilaahay baa celiyey shaydaankii khaasian daliilan saakiran isagoo daliila ayuu cararay qala ibnu mansuur wuxuu yidhi shucbatu can moxamed bin ziyaad qaala xadaana marka shaydaankan fiiri waa kii la socday kol lagu islaamay nabiga alah salaam kan marka waa mid cibriida oo madax adag wey xadaana moxamed bn bashaar xadaana moxamed hu bnu jacfar xaw xadaana qaala xadaana abubakr bin abi shayba xadaana shabaabata kilaahuma can shuba fi hadi isnaad walaysa fi xadiidi ibni jucfar kuma sugna qowlu fadacadtuhu wa ama ibn abi shayba faqala wuxuu fi riwaayatihi fadacadtuhu bidaal almuhmala daal haddii la yihahdo dafactuhu bay noqon waa dafciyey waan tuuray dafcan shadiidan wey qaala xadaana moxamed bn slmata almuraadi qala xadaana cabdullahi bn wahbin wahbi can mucaawiya bn صaalixin yaquul xadaanii rabيcaة bn yaزيid can abi idriis alkhawlani caa'idullah can abi darda radi allahu canhu wasma cuwaymir qaala qaama rasuul الlah nabiga calayh الsalaam baa istaagay fasamicnaahu waxaan maqalay yaquul asagoo loo tukanayo oo leh acuudu biاllahi minka baan maqalay nabiga sal اlah alay waslam ilahay baan kaa maangalay shaydaankii bula hadlaya uma qaala wuxuu yidhi alcanuka waan ku lacanadi bilacnat اllahi oo acuudu billaahi minkadii waa bahal mucaanida oo inkaartiisu ay meel fogaadhay tiibaaba dhaqaajinla acuudu lah bilahi minkadi markaasuu lacnad kusii daayey alcanuka waan ku lacanay bilacnat illaahi ilahay lacnadiisa waa tii lagaaga soo saaray jannada alaaan saddex jeer saddex jeer buu ku celceliyey wabasada yaddow markaasuu weliba gacantiisii fidiyey kaanahu yatanaawal asagoo laaci shayan waxoo kale gacantii buu saa soo sag wax inuu kale qabto raba nabiga sala allah alay wasalam falamaa faraqa markuu bogay min asalaat qulnaa waxaan nidhi ila nabiga alayh salaam kama qaalat caaisha radi allahu canha markii uu yidhi jibriil baa iyaa ii yimid oo saaisaa yidhi oo uu yidhi jibriil baa caaishaa ku soo salaamaya tara ya rasuula allahi maa laa nara bay tiri tara ya rasuula allah maa laa nara malaaigta iyo jinniga uu marmarka qaar marka in jinniga la arki karo mararka qaar inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayu laa tarawnahum aqlabka waayo laakiin mararka qaar waa la arki karaa ama aayadda waxaa lagu xumbaaray bisuuratihi alatii khuliqat minhu khuliqa bihi suuradii lagu abuuray kuma arki kartaan laakiin isaga oo ama masas ka soo dhigay ama suuro kale isku ekaysiiyey waa dhici kartaa in la arko ama nabiga calayh salaatu wasalaam in suuradiisiiba lagu tusay waa dhici kartaa awoodda ilahay waxba kuma ahoo min mucjizaatii bay kamid noqon sala allahu alay ali wasalam marka waxay dhaheen nabi allah waxaan ku aragnay adoo wax laacaya falamaa faraqa markuu bogay min asalaati qulnaa waxaanu yaa rasuul allah qad samicnaaka waxaan ku maqalay taquulu fi salaat adoo salaada gudaheeda kule shayan wax lam nasmacka hadda kahor aanan kaa maqal taquulu adigoo ku hadlaya qabla daalika maanta ka hor wa ra'ynaaka waxaan ku aragnay intaad hadalkii dhaaftay basabta adoo fidiyay yadanka gacantaada wax laacaya qaala nabi wuxuu yidhi ina caduwallahi ibliis arrinta fil meeshay gaadhay ina caduwallahi cadowgu ilaahi ibliise ahaa waa kii nabi aadam calayhi salaam jannada ka soo saaray iyo xaawaa kiibaa soo gurgurtay kiibaa nabiga kusoo gurgurtay wax mara oo gala markii la waayay nabi maxamed alayh salaam ibliiskii weynaa ee malcuunka ahaa ee abuljinni ah wa shayaaiini ee wax alla wixii shaydaana na dhibaayo oo dhanba cadaawadda kii baray macallinka u ahaa kiibaa maanta soo gurgurtay bal aniga daayay alaas ku fiirin isku dayey ina cabduwallaahi ibliisa jaa'a waa yimid bishihaabin dambaabuur min naarin naar ah ayuu la yimid liyajcalahu inuu yeelo fii wajhi wejigayga inuu wejiga nabiga ka saaro calayh salaam oo khalkhal ku rido oo dhaawac iyo dhibaato u geysto ayuu damcay nabiga sal allah alيh wasalam waalo faqultu waxaan idhi acuudu biاllaahi minka ilahay baan kaa magangelaya wakaas difaaci wakaas aa maraat uma qultu waxaan idhi alcanuka ibliis baa tahay bilacnat illaahi baan kugu lacanadii attaama oo dhammaystiran lacanadii ilaahay oo dhammaystiran oo kaamila oo ikhlaas iyo niye ay la socoto oo waxba ayna ka maqnayn ayaan kugu sii daayey falam yastaakhir markaasuu dib dhici waayey haddana dhaqaaqi waaye aa maraat buu ku celiyo dhaqaaqi laaya uma aradtu waxaan damcay aakhudu inaanan qabtaba wallahi baan ku dhaartay lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan walaalkaana sulaymaan ducadiisa haddaynan ahayn la asbaxa muxuu ahaan lahaa muuhaqan mid la xidhay yalcabu ciyaarta bihi asaga wildaaru ahlilmadiina carruurta reer madiina ku ciyaari laheyd intaan xidho oo ilahay baa makeliyey oo ka adkaaday bacda riwaayaat waa lagday nabiga sala allah alay wasalam xataa wajada barda lisaanihi adii saxiix waa isaguna sunankusugan musnad axmed intuu qabtay nabiga calayh salaatu wasalaam riwaayooyinka qaar ayuu leeyahy nabiga sala allah alay slam waan ku legday kullu haada waa ilaahay tamkiinta uu nabi maxamed siiyey awooddu uu geliyey iyo xirsiga iyo xifdinta ilaahay uu xifdiyey oo ilaahay ka ilaaliyey shayaaطiin aljinni waalinsi wallahu yacsimuka min annaas baabu jawaaz xamlu sibyaani fi salaad salaada gudaheeda in caruurta la xumbaaro oo adoo ima dhabarka ku wata aad tukato inay bannaan tahay qaala xaddaana carruurtu markaa waxaa weeyaan alaslu fiihim aahaara asalka waa inay daahir yihiin waa caruur waa ilmo yar wuu isku kaaja inaad tiraado soo garab istaago aad jiqilka ku tuurto ama aad fiijisa ma ahee inuu daahir yahay ka horraysa inuu nijaas yahay marka daahirkaasaa asal ahaa oo yaqiin ahaa waalyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiinta asalka aheedna laguma zuulin karo shaki xaadiaho waxbaa dhici karaa laguma zuulin karo ta labaad ilmihii waxaaba dhici karta inuu dhumo haddaad maarata tiraada waan tukana xagga istaag iskaba tagaa dhici karta ama dhibaato kale uu ku dhaco meel ku dhexdhaco waa dhici kartaa marka haddaad iska xumbaarato od adoo xumbaarsan tukato waxba dhimba laha xadaana cabdulahi bn maslama bn qacna waqutayba bnu saciid qaala xadaana maalik can caamir bn cabdillahi bn zubayr xaa xadana yaxya bnu yaxya qaala qultu limaalik waxaan idhi xadaana camr bn cabdlahi bn zubayr can camr bn sulaym azuraqi can abi qataadata ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam nabigu kaana yusallii wuxuu kii tukada wahuwa xaamilun asagoo xumbaarsan umaama binti zaynab umaama gabadha la yidhaahdo binti zaynaba binti rasuulilah gabadhii zaynabaheeda nabigu u dhalay gabadhay dhashay wey nabiga awow gabadhii zaynabeed baa dhashay waliabilcaas xagga aabbaha abilcaas baa dhalay abilcaas bnu rabiic radi allahu canhu ayaa dhalay aabbaheedna waa abulcaas hooyadeedna waa zaynaba binti rasuul faidaa qaama xamalaha markuu istaagaayo waa xumbaaraya wa idaa sajada markuu sujuudi maago wadacaha waa dejinaya waa dhigaya qaala yaxya wuxuu yidhi qaala maalik xadiidkaa ma maqashee su-aal baa ahayd moogtahay nacam buu yidhi ah, ah waa maqlay buu yidhi qultu limaalik xadaaka caamir makuu sheegay ila akhiri qaala nacam ha waa ii sheegay caamir inuu nabiga umaamo xumbaaray oo markuu sujuudayay rukuucay dhibeen marka kalena xumbaari jiray qala xadaana mxamed bn abi cumar xadaana sufyaan can cuثmaan bn abi sulayman wbn cajlaan samica camr bn cabdاlahi bn zubayr yuxadid can camr bn sulaym azurqi can abi qataadaة alansaari radi allahu canhu qaal ra'ytu nabiya nabigaan arkay calayh salaam oo yaumu naasa dadka imaam u ah salaaddu ku jira waa imaam wey rasuulka calayh salaam munfarid keligii tukanna may ahayn ma'muumna may ahayn imaam buu ah dad buu tujinaya wa umaamatu gabadhii umaamay ahayd bintu abilcaasna wahiya ibnatu zaynab binti rasuuli nabiyi sal slam gabadhii zaynabeed baa dhashaye calaa caatiqihi qoorta nabiga iyo luquntiisay saaran tahay faidaa rakaca hadduu rukuuci rabo wadaca waa dhigan jiray waidaa rafaca markuu ka qarruqanaya mina sujuudi acadaha waa qaadan jiray nabiga sala allah alay wasalam waa ku celin jiray tana waxay diidaysaa gabadho ayadaa nabiga tasalladad calayhi ayadaa fuushay oo ku dheganeed ee ma ahayn nabiga calayh salaam uma qastin tanaad waxay diidaysaa nabigu inuu dhigaayo marra qaadayo isagaa qaadaala dhigaya sal slam xarakaadka noocaasa ee hal marra la qaado iyo haddana faasil uu mar la dhiganayo oo isku xigxigin waxba salaada ma yeelayso waxba salaada ma yeelayso waa xumbaartay khalaas waa taagnaa waa soo tukan rukuucay waa dhigtay laba iskuma xigto qiyaam baa u udhexeeya waxba dhibaataa arrintaa ma laha marka haddii aad wax qaadato ama wax kaa dhacay aad soo qaadato salaada gudaheeda kitaab qur-aana kaa dhacay oo soo xumbaa soo qaadatay waxba dhib ma laha waxba dhib ma laha waxaa la soo arooriyaa min anukat alimaam shawkani imaam buu ahaa masaajid tujinaya markaasaa waxaa ka dhacday cumaamadii madaxa ugu duubneyd baa ka siibatay markaasuu intuu soo qaatay buu madaxa ku gambistay madaxu gashaday haddana markaasaa waxaa la yidhi tafcalu waanta fi salaad adoo salaadda ku jiraad ad qaadan aad madax gashanaysaa markaasuu wuxuu yidhi xamlu lumaama aal min xamli imaama xamlu umaama alumaama afqal min xamli umaama ama xamlu umaama afqal min xamli cimaama umaamada qaarideeda iyo umaamo qaarideeda yaa culus umaamo qaarideeda gabadha umaamaheed baa ka culus umaamo marka aad qaatay yaabaysaa قال xdثna abu طاhر أخبرna بن وهب عن مkربة بن بkير xا qال xdثna hاrون بن سعيidi qال xdثna wهب cabdullah ibn wahb cabdullah ibn wahb akhbarana mahrama can abihi mahrama bn bukayr can abihi bukayr can camr bn sulaym azuraqi qaala samictu aba qataada alansaari yaquul ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay yusallii linnaas dadka tujinaya wa umaamatu bintu abilcaasna calaa cunuqihi luquntiisa ay saaran tahay faida sajada wadacaha xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana lidxa qaala waxadaana moxamed bn muhana xadaana abubakr alxanafi qaala xadaana cabdulxamiid ibnu jacfarin jamiica can saciid almaqburi can camr bn sulaym azuraqi samicabaa qataadow maqlay saxaabi jaliila wey xaark ibnu ribciyin baa la dhahaa farisi rasuulilaahi farisulasar baa la dhahaa radi allahu canhu arda yaquul asagoo le baynaa naxnu annaga oo fi lmasjidi masaajidka nabiga juluusu faadhina kharaja calaynaa waxaa noo soo baxay rasuululahi nabiga calayh salaam isagoo gabadhi xumbaarsan binaxwi xadiiihim hayra anahu lam yadkur anahu ama annaasa fii tilka salaad salaadda inuu imaam u noqday dadka muna sheegin raawigan dambe laakiin kuwa sheegay ee fiqaadda ziyaada ay la imaadeen weeye waziyaadatu iqa maqbuula way bannaan tahay wallah aclam bilahi towfiiq sala allah waslama cala nabiyina maxamed